بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله كتاب الصيد والذبائح wuxuu kitaab yahay ugaadhi asayd ugaadhi iyo dabaaixdii waxoolihii la gowracayay asayd waa masdaru saada yasiidu saydan uma uطliqa asaydu cala almasiid kadibna masdarkii saydka ahaa ayaa waxaa lagu iطlaaqay xayawaankii la ugaarsanayay laftirkiisii dabaaixdana waa jamcu dabiixa oo bimacnaa madbuuxa neefkii la gowracaya baa loga jeeda faciila bimacnaa mafcuula weyaan waxaana asal u ah baabkan waidaa xalaltum fastaaduu wa qowluhu tacaala ilaa maa dakaytum wa qowluhu tacaala uxilla lakum اطayibaat waidaa xalaltum fastaaduu waaya ayibaat marka la yidhi waxaa soo hosgelaya neefkii la gowracay maxaa yh ayibaatu ka mid yahay adabaaix buu mualif ku bilaabay horeeya xagga eh, hadalkan wuxuu horreysiiya dabaaixda Ehm, maxaa yeele waawdaas tartiib ma keento laa taqtadii tartiiba gowracu arkaan buu leeyahay lahu arkaan afar rugni buu leeyahay wa daabixun wa dabiixatun wa aalah dabx oo gowraci ah iyo daabix oo kii gowracaya ah, dabiixa neefka la gowracayo aaladii lagu wuxuu ku bilaabay ruknigii koobaad oo ah dabxigii wuxuu yidhi dakaatu lxayawaani xayawaanka gowraciisu la cunayay bidabxihi almaakul ee la cuno bidabxihi gowriciisa wey laga gowracayo fii xalqin dhuuntii fii xalqin hungurigii aw masalabatin dhuuntii in qadara calayhi hadduu xayawaankaa uu awoodo oo uu gacanta ku hayo wailaa haddii kale uusan awoodin fabicaqrin fayakuunu dabxuhu gowriciisu wuxuu noqonayaa bicaqrin ama nabarayn nabarintaasoo mushiqin ruuxdii ka siibaysa xayu kaana meel alla meeshuu caqrigaasi uu ku dhaco ama dhaawacaasi waayahay xayawaanka ma'kuulka ah ee la cuno waxaa kaa baxay xayawaankii yani berriga ah ama ha ahaado xayawaan dabjooga ama ha ahaado xayawaan duurjooga xayawaankaas laba dariiqo ayaa lagu gowracaaba mualifka akaadkiisa gawraciisu wuxuu ku xasilaya laba siyaabood in waxaa weeye xayawaankani yahay xayawaan maqduur calayhi ah oo gacanta lagu hayo la awoodo kaasi waa in laga gowraca xalqiga hunguriga waaya waa acla alcunuq qoorta halka u sarraysa halkaa in laga gowraco aw labatin dhuunta laga gowraco halka u hoosaysa asfal alcunuq luqunta halka u hoosaysa laga gowraco waa naxrigii iyo iyo dabxigii wuu noo sheegi doonaa naxrigana waxaa iskale geela dabxigana waxaa iskale ama hunguriga in laga gowraco xayawaanaadka qoortoodu yar tahay sida lo-da iyo adhiga waaya waa xayawaanka gacanta lagu haya haddaba saasaa loo gowracaya xayawaankii laakiin aan la awoodi karin sida maalan xayawaan baxsaday oo kale oo cararay oo kale ama xayawaankii duurjoogta ahaa en la gaari karin kaasi waa in la dhaawaco oo nabar loo geysto nabarkaas inuu yahay nabar ruuxdii ka saaraya oo musiqa qudha ka jaraya meeshii la doonaha laga dhaawaco ama dhabarka laga dhaawaco ama luqunta laga dhaawaco ama jeeriga laga dhaawaco almuhim dhaawacaas inuu dhaawac u dhimanayo akaatxayawaani xayawaankii gawriciisa almaakuuli ee la cunay bidabxii gawriciisa weeye in laga gawraco fii xalqin in gurya aw labatin ama dhunti in qadara calayh hadduu awoodo wailaa haddii kale xayawaankii aan la awoodi karin fabicaqlin zakaadkiisu wuxuu noqonayaa in la boqon gooyo ama in la dhaawaco caqligaasoo musiqin ruuxdii ka jaraya oo nafti ka sii qaadaya xayu kaana meel alle meeshuu doono ha ahaado caqligaas washardu daabixin kii gowracaya shardigiisu waxa weeye wasaa'idin iyo kii xillu munaakaxatihi in ay bannaan in laga guursado wataxillu way bannaan tahay dakaatu amatin addoon gawraceed kitaabiyatin oo kitaabiyad ah waaya halkana wuxuu ka gudagalay ruknigii labaad waa daabixi shardiga qofka gowracaya xayawaanka waxaa weeye ama boqongoynaya ama ugaarhsanaya in ay xalaal tahay munaakaxadiisu munaakaxadiisu inay xalaal tahay bimacnaa in ay muslimiintu qofkaas eh, ka guursan karaan oo waa inuu yahay qof muslim ah ama kitaabi ah yahuudi ama nasraani maxaa kaa baxay gaaladii waxa weye mushrikiinta ah waaniyiinta ahaa iyo majuustii kuwaasaa kaa baxay murtadkii kuwa dabiixadoodu xalaal ma aha waxay gowracaan waxay ugaarhsadaanna xalaal ma aha waxay boqongooyaanna xalaal ma aha maadaama aysan xalaal ahayn in he in laga guursado guurkoodu maadaamausan xalaal ahayn waxaana taa daliilo qowlka ilahi uhi waacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum waacaamukum xillun lahum macnaha ilaahi subxana watacaala ahlu kitaabkii ayuu ka soo reebay gaalado wuxuu noo tilmaamay gowracood inuu xalaal yahay acaam halka waxaa loga jeedaa bimacnaa madbuuxooda xoolahay gowracaan waa xalaal buu ilahay ahlu kitaabka waxaa laga fahmayaa dadkaan ahlu kitaabka ahayn ee mushrikiinta kale ah in waxa weeye gowracooda uusan xalaal ahayn wuxuu ka soo reebay haddaba daabitkaas iyo qaacidadaas alama alkitaabiya addoon kitaabiyada ama yahuudiyada ama nasraaniyada guurkeedi ma banaano si hore noo soo dhaaftay ilan labadna qiiso ama laba nusqaan baa iskugu darmatay iyadoo addoona iyo iyadoo hee kitaabiyad ah laakiin gawraceeda waa xalaal amadaas kitaabiyad hadday neef gowracdo xalaal wey maxaa yeele waa ahlu kitab waxay soo gelaysaa cumuumkii aayadda ilahay uu noo sheegay oo acaamu aladiina hee uutu lkitaaba xillun lakum aayaddaas cumuumkeeday soo gelaysaa marka daabidkii hore ayuu ka soo reebay mas'alada wshardu daabicin kii gowracaya shardigiisu wasaidinii kii ugaarsanay waxa weye xilu munaakaxatii guurkiisu inuu xalaal yahay wataxilu waxaa xalaala dakaatu amatin addoon gowraceed amadaasoo kitaabiyatin waxa weeye kitaabiyad ah walow shaaraka la wadaago majuusiyun gaal majuusia musliman muslimu la wadaago fii dabxin gowrac awmas isdiyaadin ugaarsi xaruma xaaraan buu noqonayaa madbuuxaas la gowracay ama kaa la ugaarsaday xaaraan buu noqonayaa hadday eh, neef isla gowracaan muslim iyo majuusi oo tusaale mindidii bay isla qabteen oo isku mar ku gooyeen neefkii eh, ama neef bay isla ugaarsadeen oo mar bay tuureen labadii leeb wada dhacay ama waxay ku dareen ay bay isku mar ku direen labadoodaba ayg way direen marka neefkaas waxa weeye muslimka iyo majuusiga iskugu tegeen gowriciisa ama ugaarsigiisa xaaraan weeye maxaa yeeley meesha waxaa ku kulmay mubiix iyo muxarim marka muxarimkii baa la xoojiyey inagoo cuskanayna qaacidadii ahayd ida اجtamaca alxalaal wاlxaraam gulliba alxaraam hadday xalaal iyo xaaraan kulmaan xaaraanta ayaa la xoojinayaa waaya walow arsalaa hadday diraan majuusigii waxa weeye muslimkii kalbayni laba ay aw amase sahmayni laba leeb fandur eeg in sabaqa hadday waxa weeye hor marto aalatulmuslimi muslimka aaladiisu oo faqatala neefkii ay disho aw amase eh, xayawaankii ay disho aw amase anhaahu uu gaadhsiiyo waxa weeye aaladaas yani muslimkaas uu gaadhsiiyo hu waxa weeye saydkii ilaa xarakati madbuuxin mid la gowracay dhaqdhaqaaqiisa xalaal buu noqonayaa wuxuu ku yidhi haddii muslimkii majuusigii ay laba ay diraan ay ku diraan ugaadh ama laba leeb ku tuureen waan eegaynaa midkee waxa weeye dhaawiciisuu horreeyey ama nabarkiisuu horreeyey haddii muslimka ahladiisu ay horraysay oo muslimka markii u horraysay waxa weeye leebkiisii uu ku dhacay ama aygiisii uu qabtay faqatala dabeetana sahmigii muslimkaaba dilay markuu sahmigii muslimka dilay ayuu leebkii kale ee majuusigu ku dhacay ama markii aygii muslimku soo diray uu qabtay uu dilay ayuu aygii majuusiga yimid asna uu qabtay waxa wey xalaal buu noqonaya maxaa yeele wuxuu ku dhintay sayidkani sahmigii muslimka ama kelbigii muslimka marka waa xalaal kana asagoo baktiguu soo gaahay waxba ma yeelaya waaya haddii sahmiga muslimka ama aygiisu uu gaarsiiye xarakata madbuux wuxuu gaarsiiyey xaalad uusan awood lahayn oo waxa weye naftii ay ka sii baxayso xaragta madbuux hore noo soo dhaaftay waxa weeye samci iyo basar iyo nudqi iyo ibsaar waxba ma hadhin yani neefkii waa iska meyd oo kale lakin weli ruuxdii ku jirtaa laakiin yani ruuxdii dee way ka sii baxaysaa wax awoodaana ma leh dhaqdhaqaaqiisu xaraka hayr ikhtiyaariya weyaan waaya ama laa iraadiya dabeetana aygii majuusiga ama sahmigiisii baa ku dhacay xalla markaana waa xalaal markan uu gaarsiiye xarakata madbuux wuxuu la mid yahay sida isagoo la dilay oo kale waxba dee naftani naf macno samaynaysa ma aha naf waa iska mayd buu la mid yahay marka eh, majuusiga kalbigiisu ama sahmigiisu wax saamayna male wuxuu uhi walow shaaraka hadduu la wadaago majuusiyo majuusi muslimuun la wadaago fii dabxin gowrac neef la gowracayo o istiyaadin ugaarsi la ugaarsanayo xaruma neefkaa isla gowraceen ama ogaadha isla ogaadsadeen xaaraan buu noqonaya walow arsalaa hadday labadooda isla diraan kalbayni laba eewo saamaynaya ama laba leeb fain sabaqa hadduu hormaro aalat muslim muslimka aaladiisu oo faqatala uu dilo saydkii aw amase anhaahu uu u gaadhsiiyo ilaa xarakati madbuuxi mid la gowracay dhaqdhaqaaqiisa xalla xalaal buu noqonaya walow incakasa hadduu isweydaarto aw amase jaraxaahu ay isla dhaawacaan muslimkii iyo majuusigii sayidkii isla dhaawacaan macan wada jir hal mar bay isla dhaawaceen aw mase juhla waa garan waaya midkoodii horreeyey aw mase murataban jaraxaahu way dhaawaceen murataban jarxan murataban dhaawac kala dambeeya oo midkood ba aaladiis mid kale ka horraysay walam yudafif axaduha midkoodna muusan dadejinin ruuxdiisii oo qudhamuuna ka jarin xaruma xaaraan buu noqonayaa afar masalo masalada koobaad waxaa weeye masaladii haddaan soo tilmaamayna ahayd fain sabq aalat muslim cagsigeed hadday noqoto oo macnaha aaladii majuusiga hadda hor martay oo aaladii muslim ka hor martay majuusiga leebkiisii baa ku dhacay marka hore dilay ama xarakatu madbuux gaarsiiyey dabeetana leebkii muslimkaa ka dambeeyey ama hadduu ay ahaana aygii majuusiga hore aygii muslimkana markii uu dilay aygii majuusiga ayuu u yimid ama markuu xarakatu madbuux gaarsiiyo xaram taas xaaraamay noqonaysaa waaya takhliiban lilxaraam xaraamtii baan hallibayna ama way isla dhaawaceen isku mar bay dhaawaceen leebkooda ku wada dhacay ama ma ahee waa la garan waayey in isku mar ay dhaawaceen iyo in midkooda horreeyey ama mid baa horreeyey oo way kala dambeeyeen laakiin kii horreeyey xarakatu madbuuxna muuna gaadhsiinin yacni naftiina muuna dedejin naftiina muna dejin xarakatu madbuuxna muuna gaadhsiinin bimacnaa neefkii oo yacni awood leh oo xarakatu madbuuxaan gaadhin ayuu leeb kale ku dhacay marka labadii leeb baa wada dilay neefkii labadii leeb ayaa wada dilay ama labadii ay baa wada dilay waaya haba kala dambeeyaan xaruma afarta masalada xukunkeedu waxa weye xaruma takliiban lilxaraam waa qacida haddaan sheegaynay ida ijtamaca alxalaal walxaraam gulliba alxaraam walow incakasa haddii wixii lasoo sheegay uu isweydaarto oo aaladii majuusiga ka horraysa aaladii muslimka awamase jaraxa ay dhaawacaan muslimkii majuusihu saydkii macan wada jir ama mase juuli la garan waaye midkoodii horreeyey ama mase jaraxaahu wayba dhaawaceen murataban si kala dambaysa walam yudafif uusan dadejinin ruuxdii axadua midkood xaruma xaraamu noqonaya wayaxilu waxaa xalaala dabxu sabiyin ilma yar gowraciisu mumayizin oo wax kala garanaya wakada waxaa la mid ah sabiyun sabi hayru mumayizin oo waxba kala garanaynin wamajnuunu mid waala wasakraanu mid sarkhaansan fi labhari muctamad haddaan qabanno watukra waxaa la kahdaa dakaatu acmaa indhoole gowraciisa ayaa la kahdaa waaya ilmihii yaraa ee mumayiska ahaa ee muslimka ah ama kitaabiga ah gowraciisu waa xalaal wuxuu gowraco waa xalaal maadaama qasad saxiixuu leeyahy cibaadada ka asaxayso sidoo kale ilmaha aan mumayiska ahayn ilmo yar oo aan xaddu tamiisba gaadhin gowraciisu waa xalaal wuxuu gowraco kii waalaana aaali sakraanka kii sarkaansanaana aaali gawriciisu alaal dhammaan intan khilaaf baa ku jira kuwan dambe khilaaf baa ku jira laba qowl baa ku jira lakin qowlka adharka muctamadka ah ehm, gawracooda waa xalaal maadaama ay qasad iyo iraado leeyihiin qasad bay leeyihin laakiin waa karaaho inay wax gawracaan ilma yar inu wax gawraco ama mid majnuuna ama mid sakraan inu wax gawraco waa karaaho waaya neefkii gawracaanna in la cuno waa karaaho waaya maadaama laga cabsi qabo in aysan e, neefkii si fiican u gowracin oo gowracii ay wa ka tagaan inay wax ka tagaan baa laga cabsanaya indhoolaha gowriciisu waa makruuh wuxuu gowracaa asna waa cilladii haddana soo dhaafayso waxaa laga baqayaa in xulquumkii e, iyo e, waxa wey mariigii inuu wax ka tago ugaadha ugaadhsado ka indhoolaha ah ama tuuryo ha ku ugaarsado leeb uu tuurayo ama xabad uu tuurayo ama ay uu dirayo ha ku ugaarsadee waa xaaraan u fiirso waa la kala qaaday ugaadhi iyo gawrici gawrici gacantu ku haya neefki oo laga yaabaaba waan ka cabsi qabnaa in wax ka taga laakiin dee ma hubno maadaama neefkii biraynayo xoo badanta inuu gooyo xulquumki iyo mariigi laakiin markay noqoto leeb uu tuurayo ama ugaadh ay ku dirayo taas xalaal ku noqon mayso oo waxaa laga cabsi qabaa maadaama uusan qasad lahayn qofkani maba arkayo dhoolo wey saydkii ma arkayo maadaama qasadkiisa una asixin oona saydkiina ogaadhayna arkaynin waxay la mid tahay sida asagoo isdiray iskii isku diray amay la mid wuxuu yidhi wataxilu waxaa xalaal ah maytatu samaki kalluunka maytadiisa bakhtigiisa xalaal ah waljaraadi iyo ayaxi walow saadahumaa samaga iyo jaraadka haba ugaarsadee majuusiyun mid dabcaabuda waaya kalluunka iyo ayaxu baktigoodu waa xalaal bilijmac culamada arka waa isku waafaqsan yihiin waaya waxaa daliil waa qowlka ilahi u yihi uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu waxaa laidin baneeyey ugaadha badda iyo طacaamkeeda iyo xadiidka nebigu uhi alayhi الsalaaةu wasalam uxila lana maytataan laba bakti baa loo xalaalayay iyo xadiidka nebigu uri salatu asalaam huwa badu alطahuuru maahu waa mid waxa wey biyiisu daahir ama ay wax daahiriyaan alxilu maytatu baktigiisunuu xalaal yahay waaya xataa majuusi haddii uu eh, samagii iyo kalluunkii samagii iyo jaraadkii ama ayax u oo eh, dilo waxa weeye waa xalaal maxaa marka ugu badato inuu bakti noqday baktina waaba xalaal haddii kalluunkii uu soo qabsado waxa weeye majuusi xalaal wey maxaa yeele baktigiisa hadduu cidna aysan dilin asagoo iski u dhinto ayuuba xalaal yahay hadduu kan dilin waa bakti baktigiisana waa xalaal waay ay xiina kadalik وتحل ل مyة السمك كلuنka bktigiisa واjراd أyحi walow saadma haba ugaarsadee majuusiyo mid dabcaad kada waxaa la mid ah الduudu تxrigii almutawalid way ka dhalanay min طacaamin cuntadii ka khalin sida khalki وafaakihatin iyo faakihadeyda ukil hadii lala cuno waxaa weeye duudkaas macahu طacaamka maciisa fil aصaxi muctad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi waxaa xalaal asna ah dixriga cuntada ka dhasha in la cuno waa xalaal dixrigaas sida maalan dixriga ka dhalanaya khalka ama jubniga canaha la fadhiisiiyey ama faakihada sida maalan muuska oo kale iyo fawaakihda qaar markay xoogaa waaw bisayl dhaafto waxaa laga yaba inu ku dhasho dixri marka dixrigaas waa lala cuni karaa isagoo bakti ah oo meyt ah haddana waa lala cuni karaa dacaamkaas licusri tamyiizi maxaa yl in laga saara ayaa adag marka qaacidada waxay ku dabaqmaysa almashaqatu he almashaqatu tajlibu taysiir idaa daaqa alamru itasac waaya laakiin waxaa lagu yidhi idaa ukila macahu haddii cuntadii lala cuno cuntadii adoo muuska cunaya dixriga ku dhex jira waa xalaal waa baktiad cunaysaata laakiin in gooni dixriga loo madhoo loo cuno ma banaana qaacidada ku dabaqmaysa yabutu tabcan maa laa yabutu he istiqlaalan yabutu tabcan maa laa yabutu istiqlaala wuxuu ihi wakada waxaa la mida ah oo xalaal ah abduudutixriga almutawalidu ee ka min acaamin cunto ka khalki wa faakihatan iyo faakihadii khudraddii idaa ukila haddii la cuno duudkaas macahu maca acaami cuntada maceeda fi lasax walaa yuqdacu la jari maayo walaa yaqdacu qofkii goyn maayo bacda samakatin waxa weye kalluun badh ka mida ah, ka mida ah ka jari maayo samakadaasoo xayati nool fain facal hadduu sameeyo aw balaca umulaqo samakatan kalluun xayatan oo nool waa xalaal fil asaxi muctaba haddaan qabanno waaya wuxuu ku uhi qofkii waa karaaho inuu kalluun nool uu badh ka soo jaro oo uu sidaa ku cuno waa karaaho maxaa yaele xayawaankii ayaa tacdiib ugu sugaya arrinkaas waaya laakiin xaaraan ma ahoo maxaa yeele nolosha samagu waa kalluunku waa cayshu waa cayshu madbuux noloshiisu waa sida yacni noolal neef la gowracoo kale ama xayawaan la gowracay ayuu la mid yahay saa darteed barhka laga soo geeyey waxa weeye xalaal wey walow uu makruuh yahay inuu qofkii uu sidaa sameeyo haddaba haddii qofkii kalluunkii bar ka soo jaro ama kalluun nool sida kalluumada yararka oo kale ee waxaa weeye biyaha laga soo qabanayo qofkii hadduu laqo isagoo nool waxa weeye xalaal weeye arrinkaasi maxaa yeelay laqitaanka uu laqayo aayatu maa fiihi waa ugu badan ku jira waxa wey inuu dhinto kalluunkii markuu la qayay baktigiisuna waa xalaal dilkiisuna waa xalaal xayawaanka inaad yani kalluunka inaad disho waa xalaal shay bannaan wey marka qofkii hadduu cunayo loo diidi maayo wuxuu idhi waidaa ramaa hadduu tuuro saydan ugaadh mutawaxishan oo duurka gashay oo duur jooga saydan ugaadh mutawaxishan oo duur jooga aw mase baciiran awb ama riti nadda cararay oo mase shaatin ri sharadad baxsatay bisahmin leeb buu ku tuuray oo mase arsala wuxuu ku diray calayhi xayawaanka aan soo sheegnay ee sayidka ah jaarixatan waxa weeye xayawaan dhaawacaya ayuu ku daray sida eygii oo kale oo fa asaaba waa siiba shayan wax min badani jidhkiisa ka mid a oo wamaata u dhintay fi xaal isla kolkiiba xalaal buu noqonayaa waaya wuxuu ku yidhi haddii sayd ugaadha duurjooga ama waxa hadduu tuuro oo leeb ku tuuro ugaar duurjooga ama awr cararay oo waxaw la gaari kari waayo ama ri baxsatay oo ayadna la gaari kari waayo hadduu leeb ku tuuro dabeetana leebkaasi uu neefkii u dhinto isla markaaba xalaal buu noqonaya sidoo kale hadduu ku diro sayidkii waxa weeye xayawaan soo qabanaya ama dhaawacaya sida eygii oo kale iyo haramacadkii iyo shimbirihii lagu waarsanayay wixii la halmaa ayuu ku diray dabeetana kiibaa soo qabtay jidhkiisa qayb ka miduu qabtay dhuuntuu qabtay ama meel jidhkiisa ka midu yuu kaga dhegay dabeetana isla kolkiiba sayidkii ugaa dhiwa dhimatay xalaal wey xalla fi ljamiic intaaso dhan waa xalaal horta sayidka mutawaxishkaa bilijmac culimada isku waafaqsan yihin baciirka cararay waxaa ku soo arooray xadiid saxiixan ku sugan min xadiid raafic bn khadiij in baciir uu cararay dabeetana nin asxaabu rasul lah slm ka mid a ayaa leeb ka daba tuuro leebkii baa dilay dabeetana nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam ina lihaadihi اlbahaa'imi awaabida yani xoolahani waxay leeyihiin kuwo waxa weye baxsad ah ka awaabid ilwaxsh sida duurjoogta kuwooda baxsadka oo kale ee waxa weye dadka ka carara ee fiigga ah saasoo kale leeyihiine famaa halabakum waxay idinka qaalib noqdo minhaa ka mida ah bahaa'imtaas fasnacuu bihi haakada sidaas sameeya macnaha leebkaa ku tuura ama wuxuun ku dhaawaca waxaad ku joojinaysaa marka xadiiska wuxuu ku so aroray baciirkii wax kasta oo xayawaanaad ka mid ahoo dee inaga baxsada oo dabjoogtii inaga baxsada o dhan ba loga qiyaas qaatay sida lodii iyo arigii iyo wixii la midka ah waaya min baab alqiyaas almusaawi wuxuu ihi waidaa ramaa hadduu turo saydan ugaadh muta waxibshan oo waxa weeye duurjooga oo mise baciiran riti nadda cararay ama baxsaday oo mise shaatan ri sharadad baxsatay bisahmin leeb buu ku tuuray oo mise arsala calayhi wuxuu ku diray saydkii jaarixatan waxa weye xayawaan jaarixo oo dee neefkaas e, soo qabanaya o dhaawacay fa asaaba dabeetna xayawaankaasi waa siiba hay in shay oo min badani jibkiisa ka mid ah sida dhuuntii oo kale wamaata u dhintay filxaal isla korkiiba xalla xalaal buu noqonaya walow taradaa hadduu ku dhaco baciirun riti wanaxwu xalmina fii biirin ceel oo walam yumkinay suroobin qacu xulquumihi hungurigii hunguri cadkiisii ama hungurigiisii guudba in la gooyo fakanaadin wuxuu la mid yahay sida baciirkii baxsadka ah buu la mid yahay qultu qaala nawi wuxuu hi alasaxu muctamad waxaa weeye laa yaxilu inaysan bannaanayn laa yaxilu inuusan mutaradigaasi xalaal ku noqonaynin biirsaali lkalbi eygi in lagu diro isagii wasaxaxu royaaniyu royaani baa tasxixiyo washaashiyu shaashi wallahu aclam wuxuu ku yidhi haddii riti uu ku dhaco ceel oyna suuragal ahayn in xulquunkiisii waa hungurigiisii in la gooyo suuragal maaha hungurigii iyo marigii guricadki gurimadoogi toona lama goyn karo oo maalan luquntiisii baa hoos marta oo xaggii waxaa wey biyaha jirta xaggii hoose hungurigii laga goyn lahaaba maama muuqdaba jidhkiisi kalaaba meeshii qariyey meel loo maro hungurigiisi ma jiro waaya markaa maxaa la samayna ceelkiina laga soo saari kari waaya marka ayada ah, wuxuu la mid yahay sida awr baxsade oo kale oo cararay marka waxaa bannaan in la dhaawaco awrkii baxsadka ahaa waxaa bannaanayd in leeb lagu dhaawaco meel alle meesha jirkiisa laga dhufto leebkaas waaya ama in hee lagu diro ay ay in lagu diro kaaba in ay lagu soo qabto way bannaanayd kanna waa sidoo kale saasuu leeyahay imam raafici baa saas yidhi waxaa looga qiyaas qaatay awrkii baxsadka ahmaa looga qiyaas qaatay laakiin honawimaa ka daba tego wuxuu ay in lagu dara ma baciirkaas ku dhacay ceelka way bannaan in leeb lagu dhaawaco ama xabad lagu dhaawaco ama eh, waxa weye si uun lagu dilo laakiin oo sidaa xalaal ku noqdo laakiin ay laguma diri karo waaya sidaana waxaa saxiixiyey royaani iyo shaashi royaani abcan wuxuu ka mid ahaa culamadii waaweynada shaaficiyada min culamaa shaaficiya waxaa la dhihi jiray abulmaxaasin shaaficiyu zamani baa lagu naanays jiray wuxuu iska leeyahay kitabka ila baxru اmadhab yani madhabkan aad bu ugu xildheeraa waxaa laga hayaa inuu yidhi low ixtaraqat kutub الshaafici amlaytuha min xifdi kutubta imam shaafici hadday gubato dhammaanteed dhammaanteed waxaan ka yeedhin karaa xifdigayga waaya wuxuu dhintay sanadii شhan boqol iyo labadii الشhaaشhi asna waxaa lagu naanaysaa فkhr الإسlاam محamed أbu bakr iبn أحmed iبn xusein صaaxiب الxilya wuxuu leeyahy kitab la xilyaة الculamاء fي macrifaةi madahib الفuqahاء kitaabkaasuu leyahy kitabka waxaa kaloo loo yaqaan almustadhir wuxuu u qoray in dhihi jiray nin boqora dhihi jiray almustadhir biالlah ay calaaqo badan lahaayeen marka asna wuxuu dhintay sanadii شhan boqol iyo toddobadii labada caalimba culamada u waaweyneed zamankoodii ahaayeen kanna wuxuu ahaa sheekh الshaaficiyati fi اlciraaq ashaashi waaya abubakr baa lagu naanaysaa marka leeb in lagu tooro way bannaan tahay awrka ku dhacay ceelka laakiin in ay lagu diro ma bannaano farqi udhexeyna waxa wey ayga neefka gacanta lagu haynin unbaa lagu banaanaystaa neef gacanta lagu hayo oo macal qudrat la awoodi karo in waxa weeye la gowraco ama si un loo dhaawaco neefkaas waxa wey ay laguma diri karo taasaa wey farqi udhexeey marka wuxuu ihi walow tarada hadduu ku dhaco baciirun awr wanaxwi waxa lamida fii biirin ceel oo lam yumkin in suuroobin qaطcu xulquumihi in gurigiisa in la gooyo fakanaadin mid baxsaday buu lamid yahay qultu waxaan idhi alla soco muctameed waxa weeye laa yaxilu inuusan xalaal ahayn neefka waxa wey ceelka ku dhacay biirsaal ilkelbi ay lagu diro wasaxaaxu waxaa tasaxiya aroyaaniyu washaashiyu baa tasaxiya wallahu aclam yani arinkaas waxaa taصixiyey labadaas sheekh ee ka mid ahaa aimadii shaaficiyada zamankoodii min culamaءi اlqarn الsaadis wamataa tayasara markii fuduwaato luxuuquhu luxuuqu naadi awrkii waxa weeye cararay in la haleelo oo lasoo qabto bicadwin orod lagu soo qabto aw mase isticaanatin kaashi la kaashanayo dad kale aw istiqaaatin waxa weeye waa lasoo naqliyaa istiqaaatin gargaar dalab ama qayladhaan ou qofkii kaashanaya ama u qayladhaansanaya biman yastaqbilhu qof waxa weye neefkii xagga hore kaga imaanaya famaqduurun fa xukmuhu xukmu xayawaanin maqduurin xayawaan la awoodo calayhi dushiisa inuu la yahay xukumkiisu waay wuxuu ku yidhi neefkii cararay soo tilmaamayn ama geel ahaado ama ha ahaado neef kale ha ahaadee hadday suruudo inaan qabanno oon orod ku gaadno aan isticaano qof kale aan u kaashanno qofka u nala qabto maalan qof xagga hore kaga soo baxaya neefka xagga uu cararayo ka hor imaanayo dabeetana dhano neefka xagga hore ka soo qabo waxa wey ka hor imow dabeetna agga hore intuu kala soo wareego neefkii qabto isagoo cararay hadday saa suuroobayso ma bannaano markaa in aan u sahmi leeb ama xabad ama waxa weeye ay intaa midna ma adeegsan karno maxa wa xayawaan maqduur aleyh ku hayna markaas marba qaban karno si un qaban karno waa maqduur caleyh waa la soo qabtaa oo markaa neefkii hadii la gawracayo gacanta lagu gawraca wamataa tayasara markay suuroodo luxuuqu luxuuqu naadi awrkii cararay bicadwin ord in lagu haleelo aw isticaanatin ama kaashi la kaashanayo biman qof yastaqbilu xag hore kaga imaanaya famaqduurun mid la awoodo wey caleyh dushiisa wayakfi waxaa ku filan fi naadi neefkii waxa weye cararay wlmutaradii kii ku dhacay ceelka juruxun dhaawac yufdi keenaya ila zuhuuqi naftiina ka baxdo waqiila waxaa yushtard waxaa la sardiyaa mudafifun mid nafta dedejiya dhaawac nafta dedejiya ayaa la shardiyaa wuxuu ku yidhi xayawaankii baxsadka sida awrkii carray oo kale iyo kii ceelka ku dhacay markaan leenahay waa la dhaawacayaa dhaawac baa loo geysanayaa waxaa ku filan dhaawacaas inuu ahaado dhaawac gaadhsiinaya inuu dhinto macnaa dhaawac keenaya inuu marka ugu dambaysta u dhinto shardi maaha inuu naftii dedejiyo shardi maaha inuu hee naftii dedejiyo waaya qiil ba wuxuu le maye waxaa shardi ah dhaawacaas inuu dhaawac nafta dedejiyo oo yani halis ah oo markiiba u dhimanaya neefkii taasa shardi ah wyfi waxaa ku filan finaadi neefkii cararay walmutaradi ki ceel ku dhacay jurxu dhaawac yufdi keenaya zuhuurka nafteena ka baxo waqiila waxaa leeyihi yushtard waxaa la shardiyaa mudafifun jurxi waxa way nafti dadejiyay ayaa la shardiyaa waida arsala hadduu diro sahman leeb aw mase kelban ay aw mase daayiran shimbir calaa saydin ugaadhu ku diro oo fa asaaba waa siibo maata u dhinto fain lam yudrik hadduusan ku haleelin fiihi dhexdiis xayaatan nolol mustaqiratan oo sugan aw mase adrakahaa nolol sugan buuba ku haleelay laakiin watacadara waxaa suroo weyday dabxu inuu gowraco bilaa taqsiirin gaabin la'aan wadalika kaasina musawar waxaa lagu suuranaya bian salla wuxuuba soo saaray asakiina sakiintii mindidii ayuu waxa weye galka ka siibay oo famaata dabeetana wuu dhinta neefkii qabla imkaanin intayna suuroobin inuu gowraco oo mase imtanaca neefkii u reebtoomay biquwati awoodiisu ku reebtoomay oo maata u dhintay qabla alqudrati intaan la awoodin ka hor alla xalaal buu noqonaya wuxuu ku yidhi qof baa leeb ku tuuray waxa weeye ugaadha ama ay buu ku diray ama shimbir buu ku diray dabeetana leebkii baa ku dhacay ama aygii baa qabtay ama shimbirkii baa qabtay dabeetana xayawaankii u dhintay waan eegaynaa haddii uusan noolal ku soo haleelin markii uu soo gaadhay qofkii waxa weeye ugaarsadaha ahaa neefkii soo gaadhay hadduusan wax noolal aha xayaat mustaqira noolal sugan aysan ku sugnayn oo neefkani waxa weeye nafti e ka baxday ama naf iriiqay ku jirtay xarakatu madbuux baa la gaadhsiiyey markaa xalaal buu noqonaya ama baahan inuu bereeyo le dhibayba haddii uu naf ku soo gaadho xayaato mustaqira ah ayuu ku soo gaadhay isagoo nolol fiican ay ku jirto weli neefkii uu nool yahay isla markaa way u suuroo weyda ugaadha inuu gowraco isagoon gaabinin taksiir aan samaynin oo see bay ku suuroobaysaa tooridii buu la soo baxay oo galkii ka soo siibay intuusan birayninba neefkii uu dhintay ama neefku neef xoog badan buu ahaa oo intuu qabanayu lahaa aad baraysid ayuu waxa weeye naftii ka baxday intuu iska waxa weeye iska caabinayay qofka oo qofkana uu la firiq dhamanaya ayay nafti ka baxday intaaba waa xalaal waaya wain maata haddii uu ku dhinto neefkii litaqsiiri liajli taqsiiri kan saa'idka ugaarhsanaya gaabintiisa awgeed ugu dhinto ban ay kaan laa yakuuna macahu tusaale ahaan maba haystaba qofkani maciise ma ah sakiinu mindi o mase usibat mindi wuuba haystaye mindidii waa laga dhacay waa laga xoogay o mase nashibat sakiintii waxay ku dhegtay filhamdi galkiiba ku dhegtay tooridiiba galka qabsatay oo ka soo saari kari waaya xaruma sayidkii xaraam buu noqonayaa suwartan litaksiir maxaa ila isagaa gaabiyey haddii laakiin uu neefkii ugaadha ahaa uu naf baxo markii uu soo gaaray waasadihii kadib isagoon gowracinna uu dhinto sababtuna ahayd ninkii saa'idka ahaa ayaa gaabiyey taksiir baa aggiisa ka yimi oo taksiirkan muxuu noqon karaa suwar kala duwan buu noo sheegay dhowr tusaale noo sheegay wuxuu noqon karaa maalan ninkan mindiga ma sitaba ama toori wuxuu ku bireeya neefka maba sitaba neefkii asagoo arkaya oo xayaato mustaqara ku jirto ayuu naf baxay waay xaaraamu noqonaya markaas maadaama asagoo ka gaabiyey oo neefki uusan birayn bakti buu noqonaya ama ma ahe mindi wuu sitay laakiin mindidii waa laga xooga waa laga dhacay ama ma ahee waxa weye qofkan toorri buu sitay o torridi markuu galka ka bixi ayay galka ka qabsatay galkiiba kaga dhegtay intuu gal ka saarayay maanta la rafanayy ayuu neefkii naf baxay intaaba taqsiir baa ku sugan maxaa yele waa laga rabay horta qofkan waa marka koobaad inuu mindi sito asagoo bilaa mindi maxaa keenay nin ugaarsanay haddana toori aan sidanin wuxuu neef ku birayo de waa nin muqasira ah, isaga gaabiyo waa marka labaad marka laga dhacayo waxa rabay inuu mid kale uu eh, meelaha ka dadegdo waa marka saddexaad markii ay tooridii kaga dhigtay galkii de waxaad rabay inuu marka hore ka soo xidaaraysto oo galkiisa oo hubiyo dee tooridii inay ka baxaysin kale wuxuu u sitaa baashan miradhe waxa weyaan kala baxayn isku dhegaysa isaga ka gaabiyey wuxuu yidhi waidaa arsala hadduu diro sahman leeb aw mase kelban ay ayran ama shimbir calaa saydin ugaar ku daray faasaabahu dabeetana waa asiiba maata uu dhintay lam yudrik hadduusan helinin kii ugaarsadaha fiihi sayidka hadduusan ku helin xayaatan noolal mustaqiratan oo sugan adraka aw mase adraka uu haleelay watacadara laakiin waxaa suuro weeday dabxu inuu gowraco bilaa taqsiirin gaabin la'aan wadalika kaasina waxa wey tusaalihiisu bian salla wuxuuba soo siibay assikiinatu ridi oo famaata neefkii baa dhintay qabla imkaanihi intayna suuroobin gowraciisu aw mase imtanaca neefkiibaa iska celiyo iska caabiyey biquwati awoodu iskaga caabiyey oo maata u dhintay neefkii dabeetana qabla lqudrati intuusan awoodin gawrici calayhi xalla xalaal buu noqonaya wain maata haddiise uu u dhinto sayidkaasi litaqsiirihi ninkan saa'idkaa gaabintiisa awgeed bianlaa yakuuna macahu maba sito tusaale ahaan sikiinun toori ma sito ow qusibat ama tooridii waa laga dhacay aw mase nashibat waxay kaga dhigtay filqindi galkii xaruma xaaraam buu noqonaya walow ramaahu hadduu tuuro sayidkii ramaahu sayidkii hadduu tuuro oo faqadda uu kala gooyo nisfayn laba nis hadduu kala gooyo xallaa labada nisba xalaal bay noqonayaan walow abaana hadduu ka gooyo minhu xaggiisa sayidkii cudwan xubin bijuruxin dhaawaco kaga gooyo mudafifin oo ruuxii dadejinaya xalaal cudu xubintii xalaal bay noqonaysaa walbadanu iyo badankiiba awamase abaana minhu wuxuu ka gooyey cudwan xubin bihayri mudafifin dhaawacaan nafti dadejinin buu kaga gooyey dumad weetana dabax uu gowracay awamase jarax uu dhaawacay juraxan dhaawac aakhar oo kale mudafifan ruuxii dadejinaya xaruma alcudw xubintii xaaraan bay noqonaysa wa xalaal baaqi inta kalena xalaal bay noqonaysaa fain lam yatamakkan hadduusan u soroobin min dabxi inuu gowraco oo wamaata uu dhinto biljurxi dhaawaci xala ljamiicu dhammaan xalaal buu noqonayaa waqiila waxaa la yidhi yaxrumu lcudu xubintiiba xaaraan noqonaysa wuxuu ku yidhi saydkiibuu ku tuuray leeb dabeetana saydkii ayaa kala go-ay laba islaag buu noqday xabad buu ku tuuray tusaalahaan xabaddiibaaba kala goyso laba islaag bay u kala jirta xallaa labada nisba xalaal bay noqonayaan ama ha isla ekaadaan ama ha kala weynaadaan maxaljurxi mudafifah ayuu u dhintay marka xalaal buu noqonaya haddii uu eh, waxa weeye sayidkii uu ka gooyo xubin sida gacantiisu kale u ka gooyo dhaawac buu xabad buu ku dhuftay ama waxa weeye eh, leeb buu ku dhuftay dabeetana leebkii baa ku dhaco gacantii baa ka go'day dhaawacanna waa dhaawac halis ah oo ruuxu dadejinaysa gacantiina ka go'day markiina wuu dhintay neefkiina waa xalaal badankiisi xubintii ka godayna waa xalaal waaya maadaama yani ugaadho idil maal maxalu lidabxia tahy meel walba jidkiis ka mid ah uu kaga dhufan kara leebka meeshuu kaga dhuftana hadduu dhinto waa xalaal marka badankii iyo xubintiiba waa xalaal haddii laakiin neefkii intuu dhaawaco oo xubin ay ka go'do dhaawacaas inuusan dhaawac uu u dhimanayo dabeetana uu gowraco neefkii ama dhaawac labaad oo nafti dadejinaya uu dhaawaco xubintii xaaraan bay noqonaysaa inta kalena xalaal bay noqonaysaa oo maxaa saa loo yidhi horta xubinta xaaraan bay noqonaysaa maxaa yeelay neefkii asagoo nool oo xayaato mustaqira ku jirto ayaa he laga gooyey marka waxaa ku dabaqmaya xadiidka nebigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam maa quطica min albahimati wahiya xayatun fahuwa meyit wixii bahimada laga jaro ayadoo nool waa meyit waa bakti marka xubintaa kagoodi waa he waa xaaraan inta kalena waa xalaal inta kale waa xalaal noqotay maxaa marna asagaaba bereeyey gacantiis ku bereeyey marna waxaa weeye jurx mudafifa dhaawac nafteeda dejinaya ayuu dhaawacay haddaba haddii u suuroo weydo inuu neefkaa aan soo tilmaanay uu gowraco neefkii gacantu ka gooyey ayuu u suuroo weyda inuu gowraco naf buu ku soo gaari waayo dabeetana wuxuu ku dhintay dhaawacii hore xalal jamiic dhammaan waa xalaal xubintii iyo badankiiba maxaa yeelay dhaawacaas ayuu neefkii u dhintay markaa jumladiisa xalaal bay noqotay xubintiina taabica tabacan bay noqoto badankiin bay raacsanto iyadna xalaal bay noqonaysaa hilba wuxuu leey maya suuradan dambe xubintu xaaraan ha noqoto maxaa yeelay neefkii asagoo nool baa laga gooyey wuxuu yidhi walow ramaadu hadduu tuuro saydkii oo faqada uu kala gooyey nisfayn laba nis uu kala gooyey xallaa labadaba xalaal bay noqonaya walow abaana hadduu ka gooyo minhu xaggiisa cudon xubin bijurxin dhaawac hadduu kaga gooyo saydkii mudafifin oo dadejinaya xalal cudu xubintii xalaal bay noqonaysa walbadanu jirkiina xalaal buu noqonaya awmase abaana minhu wuxuu ka gooyey cudwan xubin bihayri mudafifin ay bihayri jurxin dhaawac waxaan ahayn jurxigaasoo mudafifin dadejinaya dhaawacaan naftii dadejinayn buu waa ubinta kaga gooye uma dabeetna dabaxa wuu gowracay aw mase jaraxa dhaawacay jurxan dhaawac aakhar oo kale mudafifan oo ruuxu dadejinaya xaruma alcudu xubintii waa xaaraan waxalla albaaqi inta kalena waa xalaal fain lam yatamakan haddayna u min dabxi inuu gowraco oo wamaata uu dhinto biljurxi dhaawaci xalla aljamiicu dhammaan waa xalaal waqiila waxaa lii yaxrum lcudu xubintu xaaraan bay wdakaatu kuli xayawaanin xayawaan walba gowriciisu xayawaankaasoo qudira calayhi awood loo yeeshay yaxsul wuxuu ku xasilayaa biqaطci kuli xulquumi hunguri cadka oo idil oo la gooyo wahuwa hunguri cadka haddaan kuu tilmaamo mahraju nafasi neeftu meesha ka soo baxaysa wey wlmarii wa biqaطci اlmarii waxa weeye hungurigii madoobaa oo la gooyo weye wahuwa isaguna majra acaami cuntada meesha maraysa weye wayustaxab waxaa la suneeya qaطcu lwadajayni labada biyo buuf in la gooyo wahumaa iyaguna cirqaani laba xidid weeye fi safxatay اlcunuqi qoorta labadeeda dhinac ku kala yaala halkana mualif wuxuu ka gudagalay ruknigii saddexaad waa dabiixi yani madbuuxi neefkii la gowracay ayuu halkan ku tilmaamaya wuxuu hi xayawaan walba oo la awoodo gowraciisa oo waxa weeye gacanta lagu hayo gowriciisu wuxuu ku xasilayaa in laba shay laga jaro oo waajib ah laba shay oo mustaxab aan la gooyo labada dambe waa mustaxab labada horena waa waajib waa shardi goyntooda labadaa hore haddii la goyn waayo ama mid la goyn waayo neefkii xalaal buu noqonaya labada dambe laakiin neefkii xalaal buu noqonaya waay labada marka ay waajibka tahay ama hardiga tahay in la gooyo waxa wey alxulquum wاlmari hunguri cadka iyo hunguri madowga xulquum waa hunguriga cad ee neeftu ay martuo neeftu ay ka gasho ay ka soo baxdo kaasa waxaa lahaa xulquum waaya mariguna waxaa weeye hunguriga madow waa majra acaam cuntada meeshay marto wey waaya marka markii labadaa la gooyo xayaato ma jirayso xayawaankii markiibuu dhimanaya si degdeg u dhimanaya waxaa kale oo sunno ah neefka marka la gowracayo in wadajeenka la jaro waa biyobuufta waa labada ciriq ama labada halbowle ee qoorta labada dhinac ka kala mara ayaa waxaa la yidhahdaa wadajayn biyobuuf kuwa in la gooyana way fiicantahay culamada qaar baaba shardi ka dhigaya in mid ahaan la jaro labadoodaas mid ahaan in la jaro culamada qaar baa ka dhigaya shardi oo arka haddaan labadaas aan la goynin midkood ama labadoodaba inuu neefkii noqonayo bakti marka way fiican tahay inaan laga tegin oo la gooyo waaya marka labadaa la gooyo markiiba ruuxdu waxay u baxaysaa si fudud bay neefka uga baxaysaa si fudud bay uga baxaysaa marka waxay ka mid tahay min alixsaan fi dabx gawrici oo ixsaan lagu sameeyo wdakaatu kuli xayawaani xayawaan walba gowraciisu xayawaan kastoo qudira calayha uu loo yeeshay biqaci yaxsul wuxuu ku xasilaya biqaci kuli lxulquumi hunguricadkii oo la gooyo dhammaantii hunguricadkii dhammaantii oo la gooyo wahuwa hunguricadkaasna mahraju nafasi naftu meeshay ka baxayso w neeftu meeshay ka soo baxayso walmariyi biqaطci اlmariyi hunguri madowgii la gooyo wahuwa isaguna majra طacaami cuntadu meeshay marisay wey wayustaxab waxaa la sunaya qaطcu lwadajayni labada biyo buuf in la gooyo wahumaa ayaguna cirqaani laba halbowlo weeye fii sabxatay اlcunuqi qoorta labada dhinac ku yaala walow dabaxu hadduu ka gowraco min qafaau qadaadkiisa casaa wuu ku dambaabaya fain asraca hadduu degdego faqaaca u gooyo alxulquuma hunguricadkii walmariya hungurimadowgii walaal bihii neefkii ay ku sugan tahay xayaatu noolal mustaqiratun oo sugan xalaal buu noqonayaa wailaa haddii kale falaa xalaal ma noqonayo waaya wuxuu idhi neefkii maqduuru calayga aan soo sheegaynay ee gacanta lagu hay haddii uu ka gowraco qadaadka uu ku dambaabaya maxaa yeel xayawaankii uu cadaabaya qadaadka in laga gowraca neefki maaha xagga dambe intuu weji weji u seexiyey ayuu xagga dambe qadaadka ka berayey taasi waxa weeye waa nooc tacdiibah markaa waa ku caasanaya qofka ku dambaabaya haddii uu dedejiyey gacanta oo neefkii oo xayaato mustaqir ah noolal sugan ay ku jirto ku sugan tahay ayuu wuxuu gooyey labadii shardiga ahayd in la gooyo waa xulquumkii mariigii guricadka gurmadogii buu markiiba gooyey ka gaaray neefkii oo weli xayaato mustaqirah ay ku suganta xalla xalaal buu noqonaya haddii laakiin gacanta uusan dedejininoo intuu waxa wey muddada ku kirkarayay qadaadka ayaa neefkiiba waxa wey naf kuma ma kuma jirto wuxuu soo gaadhay gurigii caddaa iyo gurigii madoobaa isagoo waxa wey xarakatu madbuux gaadhay markaa bakti buu noqonayaa xalaal ma noqonayo markaa gawraciisu waxba faa'iideyn maayo neefkii oo baktiyey buu gowracaya bakti buu gowracaya wuxuu ihi walow dabaxu neefka hadduu ka gowraco min qafa qadaadkiisa casa uu ku dabaabaya fain asrax hadduu dedejiyo faqadacu goya alxulquuma guri caadkii walmaryahan guri madowgii walxaal bihi neefkii ku sugantay xayaatu noolal mustaqiratun oo sugan xalla xalaal buu noqonaya wailaa haddii kale uusan xayaato mustaqira ku sugnayn xaruma xaraam buu noqonaya wakada waxaa la mid ah idkhaalu sikiinin tooridii inuu geliyo biuduni aclabin dacaw dhegti wuxuu ku leeyahay waa xaaraan in dacwadii dhegtee laga geliyo mindidii ama tuuridii oo markaa qaradka saa loo yeelaya waxaa weeye inuu he haraggii u badbaado maadaama haragga dacwada waxa wey laga ganacsado ayaa wuxuu rabaa qofka dhegta marku geliyo inuu xaggaa hoose in gurigii ka soo jiro asagoo haraggii ubad qabo oo haraggii ayar ka siibo si farsamaysan buu rabaa haraggii inuu he uga saaro taasi waa xaaraan maxaa yeele tacdiib baa xayawaanka ugu sugan waaya marka dacwo unuu sheegay waxaa la mid ah xayawaanaad kale oo dhan dee dhegta laga geliyo mindidii si dhuuntii halkaas looga gooyo in guriga caddaa ah, guriga madooba inta waa xaaraan eh, waxay ka hor imaanaysa ixsaankii lana faray inaan u samayno xayawaanka marka la gowracayo idaa dabaxtum faaxsinu dibxa waaya wakada waxaa la mid oo xaaraan ah idkhaalu sikiinin toori in laga geliya mindi biuduni aclabin dacawo dhegteed ama dacawdhe wayusan waxaa la sunneeyaa naxru ibilin geeli in la dhuundhabo ayaa la sunneeya wadabxu baqarin loodii in la gowraco wahanamin iyo adhigii wayajuus waxaa bannaan cagsigu in la isweydaariyo wa an yakuuna albaciiru awrkiinu ahaado qaa'iman mid taagan marka la gowracayo macquula rukbati oo jilib xidhan wlbaqaratu an takuuna baqaratu neefkii looda ahaana inuu ahaado washaatu ridii mudjacatan mid la jiifiye lijambiha dhinaceeda loo jiifiye alaysari midaxeeya wayutraku waa laga tegayaa rijluha lugteeda alyumna midigaysa watushadu waa la xidhayaa baaqi alqawaa'im lugaha intooda kale waa la xidhayaa waaya waxaa sunuuku yidhi geela in la dhuundhawo yani naxru ibil markuu leeyahay yani dhuunta salkeeda hoose gunteeda in laga mudo oo halkaa waxa weeye laga gooyo waxawey xulquumkii iyo mariigii ayaa sunno ah waxaana taa daliilo qowlka ilahi uhi fasali lirabbika wanxar naxriga marka waxa lagu fasiray dhuudhow we waaya saasaana neefkaa luqunta dheer u fudud ruuxdiisa inay soo baxdo neef markuu luquntiisa dheer tahay ruuxdiisa inay soo baxdo waxaa u fudud in la dhuundhabo oo dhuuntas gunteeda hoose lagu dhufto dhuudhow waaya waxaa la mid ah gorayadii iyo waxaa weeye gerigii iyo xayawaanaadka luqunta dheer oo dhan saasaa loo dhundhabaya xayawaanaadka luquntooda ay gaaban tahay sida lodii iyo arigiina waa la gowracaya waaya gawracuna waxaa weeye in xulquunkan guriga laga goyo halkaa luqunta u sarraysa halkaasaa laga gowracaya waay way bannaantaha in laisweydaariyo geeliina la gowraco oo acla cunuq laga gowraco qoorta meesha u sarraysa ama luqunta halka u sarraysa lo-da iyo adhigana la oo dhuunta lagu dhufto way bannaanta waxaa kaloo sunno ah neefka geela ah marka la gowracayo inuu taagan yahay la dhuundhabayo jirib xidhan oo saddex lugood ku taagan in marka la dhuudhabo ayaa sunno ah fadkuru smallaahi calayha sawaafa buu lehay sawaafa waxaa lagu macneeyey bimacnaa qiyaaman calaa alaa saddex lugood ayadoo ku taagan lo-da iyo adhigana in dhinaca bidixda loo jiifiyo ayaa sunno ah nabiga alay sl slam markuu adhiga gowracayay saasuu u jiifiyey lodana waa laga qiyaas qaatay saasaan u fudud qofka gowracaya inuu mindida uu gacanta midigta ku qabsado neefka madaxiisana uu gacanta bidixda ku qabto lugta midigta ahna wuu u deynayaa neefkii si uu maaragta ugu firiq dhawdo oo maaragta uu u ruxo markii dee uu eh, nafta ay ka baxayso lugaha intooda kalena uu ka xidhayaa lugaha intooda kalena uu ka xidhayaa suusan neefkii dhaqaaq badan u samayn hal lug buu u deynaya lugta bidix buu u deynaya lugta midig buu u deynaya waaya wayusan waxaa la sunaya naxru ibilin geeli in dhuunta lagu dhufto wadabxu baqarin loodiina la gowraco waqanaman adhiga wayjuzu xabana cagsu in laisweydaariyo waan yakuuna albaciiru baciirkii inuu ahaado awrki qaa'iman mid taagan macquula rukbati jilibka xidhan walbaqratu neefkii lood ahaa washaatu iyo neefkii adhiga ahaana inay ahaadaan mudjacatan kuwa loo jiifiye lijambiha dhankeeda alaysaree bidxeeya wayutrak waa laga tegay rijluha lugteeda yumna ee midigaysa watushadu waa la xidhaya baaqi alqawaa'im lugaha intooda kale si qofkii markii gowracayo uusan ugu e, firiq dhabanin oo markaa qofkii gowracaya usan he gowracii uusan la waayin uusan la waayin gacanta wayusanu waxaa loo suneeya sidoo kale qofkii gowracaya waxaa loo suneeya an yuxidda afeeyo shafratahu tooridiisa ama mindidiisa waywajahu jeediya liqiblati qiblada dabiixatu neef gowracayo waa an yaquul inu ilahay magaciisaan ku gowracaya wayusali ku sali cala nabiyi sala allahu alayh wasalam yaqul yuusan dhihin bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku gowracaya wasmi muxamedin iyo nebi moxamed magaciisa wuxuu ku yidhi waxaa ah qofku markuu neefka gowracayo inuu mindidiisa ama tooridiisa u afeeyo waaya waxaana taa daliilu ah xadiidkii nebigu yidhi calayhi الsalaatu in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilahay ixsaanka ku qoray shay walba faidaa qataltum haddaad wax dishaan faaxsinu lqitla dilka wanaajiya haddaad wax dilaysaan waida dabaxtum haddaad wax gowracaysaan faaxsinu dibxata gowraci wanaajiya walyuxidda axadukum midkiin ha afeeyo shafratahu mindidiisa walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka u gowracayo waxaa kale kan neefka gowracaya inuu neefka jeediyo qiblada saasaana afdaloo fadli badan waxaa kaloo sunno ah inuu dhaho bismi illaah oo ilahay magaciisa u xuso waa sunno liqowli اllahi tacaala fakuluu mima dukira smullaahi calayh fakuluu cuna mimaa neefkii dukira smullaahi ilahay magaciisa lagu xusay calayh ee calaa dabxi gowraciisa calaa dabxi ama calaa saydi labada way soo gelayaan laakiin waajib ma ah in bisinka loo qabto waa masle khilaafiya lakin madhabkeena saa qaba jumhuur culama lakin waxay qabaan inay waajib tahay neefkii in bisinka loo qabto jumhuur culamaa culamada badankood saasay qabaan lakin madhabkeena wuxuu leey waa sunno waajib maaha waaya haddii haddaba qofkii uu kas oga tago ama uu hilmaamo xalaal weeye neefkii culamada qaar waxay leeyihin hadduu hilmaamo xataa waa xaaraan qaarna waxay leeyihiin eh, hadduu hilmaamo waa xalaal laakiin hadduu kas oga tago waa xaaraan neefkii marka madhabkeenna in uu yani bisinkaasi uu sunnaya waxaa loo soo deliishaday qowlka ilahi wuui xurimat calaykum almaytatu waddam markuu ilahay baktigii sheegay ayaa wuxuu uhi ilaa maa dakaytum wixii aad gowracdaan mooyaane marka gawracii wuu sheegay neefkii la gowracayna wuu sheegay laakiin bisig muuna sheegin aayadda haddaba bisig laguma sheegin marka waxay tusinaysaa inaysan bisigu un shardi ahayn waxaa kaloo loo deliishaday ilaahay subxana wa tacala wuxuu noo baneeyey xoolaha ay ahlu kitaabku gowraceen wa acaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum saan horey usoo tilmaamay inta badan ahlukitaabka bisinka ma qabtaan marka taa waxay tusinaysaa in bisinka qabashadiisu aysan waajib ahayn waxaa kaloo loo soo dariishada xadiidkii ku sugnaa saxiix albukhaari min xadiidi caaisha radi allahu tacala canha waxay tidhi qole ayaa nabiga u timid ya rasuul allah waa dad soo islaamay dhowaan marka maadaama ay gaalo oo dhowaana soo islaameen ma garanayna magac ilahi xusanin kale marka waxay noo keenaan ma cunaa qowmka annagu nabig wuxu uhi udkuru sma allaah wakulu idinku xusa magaca ilahay oo cuna rawahu bukhaari xadika bukhari wariy hadduu waajib ahaan laha nabig alay slam musan u banneeyan ayadoo laga shekisayn ayadoo laga shekisay inay bisinka sheegeen in kale maysan bannaanaatay marka madhabkeena saasa loo soo deliishaday waayahay waxaa kaleoo sunno ah nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii daabixa inuu ku saliyo maxaa yele meel kastoo magaca ilahay lagu xuso in nabiga magaciisa la xuso oo lagu saliyana waa sunno laakiin dhihi mahayo bismi اllaah wasmi muxamed ilahay magaciisa iyo magaca nebi muxamed ayaan ku gowracay dhihi mahayo israaci mahayo maxaa yeele arrintaa waxaa laga fahmaya tashriik in nabiga alayh salaam uu maqaam arububiya ama maqaam aluluhiya inuu gaarsiiyey baa laga fahmaya marka shirki ayaa halkaas laga fahmaya sidaa darteed waa xaaraan inuu sidaa dhaho bismi اllaah wasmi muxamed dhihi mahayo bismi llah mule wuxuu ihi wayusan waxaa la suneeya an yuxida inuu afeeyo u soofeeyo shafratahu mindidiisa wwajha wajhadii neefkii wwajha wajhi qiblati qibladii dabiixatahu neefku gowracayo waan yaquul inu dhaho bismi lah ilahay magaciisan ku gowracayo wasalli ku salli cala nabiyi sala allah alih wasalam walaa yaquul yuusan dhihin bismi illah ilahay magaciisan ku gowracayo wasmi moxamedin iyo nebi moxamed magaciisa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah waslm cala nabiyina moxamed